bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslama clى nabiyina mxamadi waalihi wصaxbihi aجmaciin qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala waxayafkuk wadaqimtuuna xadar kadaka naxwu tatajalى waاstatar wma btaa-ayni ibtudii qad yuktasar fiihi calى taaka tabayun اlcibr wfuka xayثu mudgamu fiihi sakan likownihi bmudmar rafci اqtaran naxwu xalaltu maa xalaltahu wa fii jasmi wa shibli jasmi takhyiru qufi wafaku afcil fi اtacajub iltuzim waltuzim alidgaamu ayda fi halum wma bijamcihi cuniitu qad kamal nadman calى juli اlmuhimaati ishtamal axصى min alkaafiyati اlkhulaasa kama اqtadaa ginan bilaa khasaasa faأxmd اllaha muصليا عlى mحamdi khayr نabiyi ursila وآlihi اlغr الkiraam الbarra وصaxbihi الmunتkhabiin اlkhiyara waxaan ku dhex jirnay idgaamkii waxaan soo gaarnay meelihiisii ugu dambeeyey marka waataan hore u soo niriyey أwla mithlayni mxarakayni fi kilmati idgim la ka mithli صufafin laba oo isku mid ah oo isla xarakaysan kelima hadday ku kulmaan yajibu idkhaalu lawali fi thaani aan soo niriyey marka inta wuxuu leeyahay waxayafkuk wadaqim duuna xadar waxa weeyaan istithnaa min tilka alqaacida ida kaana alficlu laamuhu wa yaauhu laamuhu wa caynuhu yaa macnaha ficilkii muctal buu ku yahay cayntii iyo laamtiba laba ya buu kaga jiran yahay labada ya saas keligeed ma ahane wawajaba taxriiku thaaniya midda labaad in la xarakeena ay waajib tahay haday ku aday timaado laba wajyaa ku bannaan markaasuu ku yiri wafkuk kala faki xayiya xayiya kala faki oo xayiya dheh waddaqim ama isku shid duuna xadaran duuna xadarin adoo waxaad ka cabsanaya ayna jirin oo xaya inaad dhihi waa dhihi kartaa oo labadiiya midda hore xarakada inaad ka qaadid midda labaadna waad ku idqaami kartaa xaya waad dhihi kartaa kow waxaa kaloo kuu bannaan xaya inaad tidhaha labadaba waa kuu bannaan waxa weeyaan sababta labada u banaatayna waa ficil cayntiisa min jinsi laamihi ay tahay kow marka haddana midda labaadna in la fadxiya waajib ay tahay saas haday kuu kulanto yajuusu fiiha alwajhaani saasuu kula jeeda marka inaad tiraahdid xayiya wacayiya inaad tiraahdid inaad xaya wacaya inaad tiraahd labadaba waa kuu banaan tahay ayib markaasuu ku yiri wafkuk kala faki xayiya xayiya kala faki ha isku idqaaminoo xayiya dheh wadaqim ama isku idqaam oo xaya dheh duuna xadarin adoo waxaad ka cabsanay ay jirin oo cid kugu khata xukmi karta ayna jirin liannahu manquulun kilaahumaa min alcarab kadaaka waxaa lamid ahoo asna labadii weji ay ku bannaan tahay naxwu qowlika tatajallaa wastatar iyo wixii la mid ah waxaa loo jeedaa kadalika tatajalaa kadalika naxwu tatajalaa wuxuu u jeedaa ficil kasta midda hore marka mithaalkeedi xayiha qur-aankii ku soo arortay mithaalkeedii baan iloobay waxaa ka mid ah liyahlika man halaka can bayinatin wayaxyaa man xaya can bayinatin man xaya idqaamkii waay wa quri'a wayaxyaa man xayiya can bayinatin marka wa aqwى ma yustadalu bihi liithbaati اlqaacida alqur'aan اlkariim marka qur-aankii labadii haddii ku soo arooray waxay ku tusinaysaa xayiya iyo wamaa kana shaakalaha min cayiya wa amhaaliha annahu yujraa calaa xukmihima marka sidaasaad leedahay xayiya wa cayiya saas weeyaan masalada koobaad taas waay ayib masalada labaad kadalika naxwu tatajalaa wastatar tatajalaa iyo wastatar waxaa weeyaan laba ta hadday kulmaan oo ficilkii maadiga ahay lagu bilowday hadday ay kulmaan yajuusu fiihi اlwajhaani in in labadii taa sideedu loogu dhawaaqo tatajallaa waa ficil mudaaric waay tatajallaa tatajallaa in la yihah labadii ta in la keeno iyo in labadoodii mid ka mid in la gooyo labadaas yaa kuu bannaan marka tatajalaa iyo tatadakaru iyo tatanazalu waa ficil mudaaric oo ta'dana ta ay mudaaraca tahay midn midna ficilka uu sii watay labadoodii hadday kulmaan laba weji baa kugu bannaan qiyaaska waxa waa labadii in la baaqi yeelo oo tatajalaa tatadakaru tatanazalu in la yidhaahdo qiyaaska kaas weeyaan midda labaad ninkii doona inuu takhfiifiyane ta buu gooynaya marka ta haddii la gooyo waxa weeyaan hal ta un baa harayso tajalaa tanazalu tadakkaru yaa laleeyahay taas hadda waxayna ku imaan doontaa Eh, wmaa bitaain ibtudi qad yukhtasar mid waa la goyn karaa midna waa la baaq yeeli karaa tan marka haddii labadooda laysku idqaamo tan hadda idoon wax la goynaynin waa midaan tatajalaa markuu ku leeyahay wax lagama goynayo mid in la gooyo ma aha macnaha waxa weeyaan in la yidhaahdo tatajalaa oo labadii la sheego in labadooda laysku idqaamo oo itajallaa la yidhaahdo labadii ta marka waa la isdhexgeliyey tan ma aha mid wax la goynaya ma aha laakiin waxaa la leeyahay haddii la yimaado itajalaa la yidhaahdo ficil mudaarico hamsatulwasli lagu bilowday noqonaysa sidaasuu ibnu maalik uu leeyahay fii kutubihi lukhra wuxuu leeyahay labada ta haddii la isdhexgeliyo laguma dhawaaqi karo midda hore ilan in la reebay noqonaysaa tatajalaa labada ta marka in laysu idqaamo la rabo mida hore in xarakada laga qaado la reebo haddii tan hore la reebo oo sukuun la saaro si loogu dhawaaqa male marka hamse in loo keensaday noqonay itajalaa in la yidhaahdo oo ficil mudaaricna ay tahay marka ibnu hishaam alansaari wuxuu iri ma khalaqa allahu hamsat alwasli fi awali mudaaric maba jirtaba ee noocan oo mudaarica oo labada ta lagu bilowday haddii eh, in laysku idqaamo la doono fi xaalat alibtidaa in la idqaamo maba banaanabo markayna wax ka hormarin ee eh, marka labada ta la laysku idqaamayo waa markii kelimo kale mahalan waaw oo kale ay ka horeyso watajalaa leeyahay laakiin haddii la yidhaahdo labada ta la laysku idqaamo hadalkan ayaga ha lagu bilowdo waxaa ka laasimaya hamze in la keensado hamsadaasna waxay noqona hamsatulwasli ficil mudaaricna ma gasho marka maba jirta alle hamsatulwasli oo mudaaric galayso wabitaali labada ta marka laysu idqaamaya iyadoo oo laga fiican yahayba yaa hadane yaa waxaa u shardi ah wax kale oo oo saabiq ah oo lagu gaari karo hamsadan ta'dan horoo reeban in lagu dhawaaqo wax lagu gaari kara inay ka horeeyaan sida waaw iyo wax lamid ah weeyaan laakiin labada ta markii laysku idqaamayo bidaayat ilkalaam maba dhici karaan boo ina luqada kale lala yimaado tatajalaa in la yiraahdo yaa waajib ah sidaas uu leeyahay ee markii laleeyahay watajalaa oo kale waaw iyo wax kamida ah inay ka horeeyaan yaa la raba tayib kadaalika kadaaka midkaas waxaa lamid eh naxwu tatajalaa waa ficil mudaarac bitaaini lagu bilowday weeyaan ayib waxaa lamid e wastatara haddii iftacala ay dhexda ka gasha labata ficil maadi waay ayadana waxaa banaan laba waji ku banaan oo qaacidadii hore laba xarfo oo mutaxarikayn ah oo muxarakayn fi kelima waaxida yajibu idqaamu axadihima fi ula qaacidadaas ay istithnaa ka tahay oo tan yajibu ma ah laakin yajuuzu waay midaan iyo ka horeysabo marka wastatara in in labadii ta la dhaafo waad heli kartaa oo tiraa istatara waqtatara inad tiraahdid wa huwa alqiyaas haddii idqaam la raba in la sameeyane waxa weeyaan labadii ta intaan laysku idqaamin waa in mid horta xarakada laga qaada marka xarakada midda horo wastatara ta'da horoo kor dhigan xarakada fatxada oo saaran siinta ka horeysa u wareeji marka haddii siintii loo qaado fatxadii ta'dii horeo xarakada laga qaada way reebmay markii reebanto midda ka dambayso walaasheeda dhexgeliya wasatara tara ay noqona markaas hamzadii awal loo baahnay hamزة اlwasl maanta way dhacaysaa لأnhu hamزة اlwasl inamaa jiئat biha aw inamaa jiئa bhamزi اlwasl liلtawasul bالnطqi ilى الsaakini ficilkan istatarsinkiisoo reeban baa hamزaة اlwasl loo keenay maadaama siintii reebneed xaraka ay heshay maa bacdigeeda looga soo naqliyey hamsatu wasl looma baahno siintii waa kor dhigmay sa bay noqotay taadii horoo reeban iyo midii labaadoo fadxisan isku qabo markaan satara ficil maadiwa wa mudaarici yastatiru ou ahay waxaa bannaan inaad isku idqaamtid in sideeda u dhaaftid yastatiru waa sideeda qiyaaska ah haddii aad rabti inaad isku istiqaamtidna yastatiru tacda horo xarakada saaran siinta horo reeban u goori yasa ay noqonaysaa tadii oo aad xarakada ka qaaday oo saakin noqotay tii kale ku idqaam yasatiru ayadana waxaa weyaan sidaasay noqotay masdarkeedii sitaaran waa lamid marka kadalika naxwu tatajalaa wastatar iyo kalimati xayiya labadaas iyo midii noogu horeyso oo noogu dambeysoona xagga ka soo sharaxnay oo alila ahayd intaasba waxa weeyaan waxaa bannaan alfaku wاlidgaamu intaba waa la soo naqliyey labadan qiyaas ahaan bay ugu bannaan tahay oo dambeyso ayib waxaa noo imaan doonto oo mid saddexaad ah ficilkii mudaacafka ahay oo mushadadka ahay haddii xarfu jasmi ou galo laba wejyaa ku banaanaan doonto wuxuu noogu imaan doonaa fi qowli eh, almualifi wa fuka xayثu mudgamun eh, maya ah, wa fii jasmin wa shibil jasmi takhiirun qufi bou noogu imaan doonaa markaasuu uri wamaa bitaain ibtudi qad yukhtasar fiihi calaa taaka tabayun اlcibar wamaa ficilkii ubtudiya lagu bilowday bitaaayni lagu bilowday qad yuqtasaru fiihi in lagu gaabsadaa la arkaa calaa taa keligeed ka tabayunu cibar cibrooyinkii way cadaadeen iyo wixii lamid ah weeyaan tii hore io tan iyo iskaaga darsamin tatajalaa waxay ahayd labadii ta marna lakala fakiyo iyo mar ayagoo laisdhexgeli wax laxadfa ma jirin markii hore waxaa weyaan lisaankeena wuxuu ku sabqiyey midaan hadda aan usoo soconno oo axadu taa-ayna laxadfaan maan markii hore ku niri waana ka noqonay taas tatajalaa waxaa weeyaan ficil mudaaric oo laba ta lagu bilowday oo laba weji ay ku banaanaatay in labadii ta laisdhexgeliyo oo itajala oo kale ay noqoto iyo in labadooda loo baaqyeelo wax laxadfay ma jirin tanna isla ficilkii tatajalaada ahaa oo labadii ta midkeed layska gooya min baabi itmaami alfaa'ida waaye baabkan aan ku jirna cilaaqa kuma laha markaasuu iri wamaa ficil ubtudiya bitaa'ayni ficilkii laba ta lagu bilowdo qad yuqtasaru fiihi in lagu gaabsadaa dhici kara ficilkaas calaa taa labadii taa midkood in layska gooyo midna lagu kaaftoomo mithaalkeeda waxa waaye tabayanu lcibaru tatabayanu ayadoo ahayd tatabayanu ayadoo ahayd in halta iska gooyo yaa dhici karto oo tabayunu la yidhaahda marka ficilkii tabayuni iy kaa noqonin lannahu masderkii yaa ku imaanaya tabayana tabayunan yaa masderkii uu ku imaanaya tafaculan ficilka markuu muctalcayn bilaam muctalalcayni bilyaa u yahay ama ficilka markuu bataa ku bilaabo tacalama tacaluman maadigii waay marka tan mudaaric waa tabayanu aad leedahay asalkeedii tatabayanu bay ahayd mid unbaa layska gooy takfiifan yacni wax hadda keeni kara in la gooyo ilzaamku keenaya ma jiraan marka tacalamu tanazalu tabayanu wa qowluhu tacaala tanazalu lmalaa'ikatu wاruuxu yaa ka mid wa qowlihi tacaala naaran taladaa tataladaa iyay ahayd tatamanawna almowta walaqad kuntum tamanawna almowta asalka luqadeeda tatamanawna waay tataladaa tatanazalu ayadoo aheed baa ta layska xadfay ma laakiin waxaa badan tada in la sugo yaa badan in la gooyana waa soo aroortay macnaha labadaba waa sax laakiin tan kalaa badan weeyaan ayib wafuka xayثu mudgamu fiihi sakan likownihi bimudmari rafci اqtaran naxw xalaltu maa xalaltahu wa fii jasmin wa shibiljasmi takhyiirun qufi wuxuu ku leeyahy wafuka waa la kala wafuka kala kala fur oo kala bixi xayثu makaan mudqamun fiihi laba leysku idqaamay sakana ou reebmay waa likownihi bou u reebmay oo ikhtarana ou la xiriirsaday bimudmari rafci rafciga damiirkiisa ou la xiriirsaday naxwu mithaalkiisa xalaltu maa xalaltahu wafii wa fii jasmin hanoo dhaafo wuxuu ku leeyahay ficilkii oo labadii kelimo ugu dambeysay laysku idqaamay ou isku shidnaayeen in lakala fukiyo yaa waajib ah sababta maxay tahay damiiru rafci baa la xariirsaday damiiru rafci waxa weeyaan waa taa ulfaacil iyo nuunu niswa ayaa laysku yidhaahdaa wa fuka kala fuki oo kala bixi xayثu makaan mudqamu fiihi xarafkii labaad oo wax lagu idqaamay xarafkii labaad oo kan hore lasoo dhex geli sakana uu reebmay kii labaadaa reebmay muxuu la reebmay waa likownihi xarafka labaadoo ikhtarana ou la xiriirsaday bimudmiri rafci damiir rafciha la xiriirsaday naxwu mithaalkii xalaltu waan degay maa xalaltahu meeshii aad degtay fiiri hadda xalla ayadoo ahayd oo ficilkan mudaacafka a mudqamun fii laamihi uulaa fi thaaniya mudqamun laamuhu luulaa fi thaaniya ay ahayd oo xalla ay ahayd yaa midkii labaad laamtii labaadaa reebantay awal ayada waa kor dhigneed ficilka markii labada laam markii laysku idqaama la raba tan horena xarakadaa la qaadaa midaana waaba xarakaysneed awala mithleyni muxarakayni tan hore xarakada laga qaadaa liyumkina idqaamuha fi thaani xalla yay noqotay wuu degay iyadoo xalla iska ahayd yaa ficilka maadiya waxaanu ognahay hadduu damiiru rafci aakhirka la xiriirsado in macnaha sukuun la saaray hadda daraba iska ah daraba ficil maadi samica ficil maadi taa faacil laxariiri darabtu samictu ficilka akhirka wuu ka waataan soo craabi jirnay darab ficil maadi mabniun calى sukuun litisaali bdamiir rafci mutaxarik sidaasaan dhihi jirnay marka damiir rafcigaas oo mutaxarika taa u ma ayaa damiir rafci mutaxarik oo ta godan iyo nuun niswa darabna iyo waxaasoo dhan weeyaane yaa keenayo in ficilka aakhirkiisa sag la reebo waxaa loo yeelane karaahata tawaali alxarakaat haddii ficilka aakhirkiisa layska kordhigaya daraabatu ou noqo lahay daraabatu kulligeed afar xaraf oo isla xarakaysan oo sukuunku dhex jirin waa dhib badan tahay marka ficilka maadi awel saasuu ahay haadihi alqaacida tantabiqu cala alficli aladii udqi caynuhu fii laamihi xalla aydoo ahayd laamtii danbaa reebantay fak waajib marka xalaltu aada leedahay liannahu damiirkaas daraaddiisa laamtii dambe loo reebay tii dambe marka tii hore waa inay xarakadeedu usoo noqotaa awal xarakadaa laga qaaday xalaltu maa xalaltahu waa isla hal miithaal leewa marka taas waa qaacidadaas weeyaano waxaa ka mid ah reebtiinkaas damiiru rafci ama ha keeno fiiri markan waxaa ka mid eh haddii aakhirka uu ka reebnana waxaa ka mid eh qowl اllahi tabaaraka wa tacaala mase waxaa imaanaysa kaas jasmiga waa jasmiga ayb marka fiiri xalaltu wa xalalna alaleeyahay nuunudkaasaa daraadiis loo kala fadxinaya wa fii jasmin wa shibhi ljasmi takhyiirun qufi mas'alo kale wa wa takhyiirun doorgelin yaa qufiya la raacay fii jasmin reebtiinka iyo wa shibiljasmi ficilkii mudqamka aakhirka ka ahay hadduu majzuum noqdo ama majzuum wax shabaho ficil amar hadduu noqdo labadii khiyaar baad u leedahay in la kala fakiyo in lays uu ku baaqi ahaado laakiin hadii damiiru rafci ficilkii uu la xariirsado damiiru rafcina waxaas kamid yahay min calaamaati ficli maadi wa maadiya alafcaali bitaamiz wasim binuuni ficla alamri in amrun fuhim ayaan soo dhaafnay damiir rafcigan min calaamaati alficli almaadi marka mudaaric maba gelayabu liannahu mudaaric waxaa waaye faacilkiisa imaa inuu muuqdo ama damiir mustatira u noqdo ayib laakiin waxaa lagu yidhi waa takhyiirun doorgelin yaa qufiya loo raacay fii jasmin iyo wa shibil jasmi in kaana alficlu majzuuman aw ma'muuran bihi jaaza alwajhaani kii hore waajib fakiga buu ahay ficilka maadi ida intasala bihi damiiru rafci wajaba fakuhu kaasuu ahay laakin alficl almudgam fii aakhirihi in saara majzuuman yajuuzu alfaku wa yajuuzu alidgaamu mithaalkii waxaa ka mid eh qowluhu tabaaraka wa tacaala waman yaxlil calayhi gadabii waman yartadid minkum can diinihi fakigiyay ka mid tahay waqdub min sawtika yay ka mid tahay fiiri hadirtaan ayadoo xalla yaxilu ayadoo ahayd yaa man yaa la geliyey manta waxa weeyaan waa tii labada ficil jasminayso waay man oo shardiya aha gashay ficilna waa ficil shardina waa jasmisataa jawaabna waa jasmisataa waman yaxlil calayhi ghadabii faqad hawa faqad hawaa jumladaasaa jawaab shardiga ah ayib waman yaxlil marka fiiri yaxila asagoo ahaa yaa manti la geli waa la kala fakiy waman yaxlil calayhi ghadabii asagoo radda yaruddu yaruddu asoo ahaa yartaddu dheh irtadda can diinihi yartaddu asoo ahay oo labadii daala ay isku dhex jirto yartaddu ficilkii mudaaric yaa manti la geliya oo jaasimo ah man yartadid waa la kala fakiye luqatu ahli lxijaaj sidaas waabaa liri waxa weeyaan haddii ficilkii mudqamka aakhirka ka ahaa ou majzuum noqdo calaa luqati ahli اlxijaaj wahiya luqatu اlfusxa huwa jawaazu fak maxaa weyaan huwa alfak in la kala geey waman yaxlil calayhi gadabii waman yartadid minkum can diinihi waqdud min sawtika amarkii waa kaas ayb lugatu ahli tamiim waxa weeyaan ayagana way kala way isku idqaamayaan oo fii gayri اlqur'aani waman yaxila calayhi gadabii waman yartada fii gayri qur'aan saasaa ku banaanaan karto lugadooda asoo mudaarica oo majzuum a haddana uu ku baaqyahay ilzaamkiisii sidaas waay walidaalika w mima warada calى lugati bani tamiim qowl اllahi tacaala wman yushaaqi اllaha warasuulahu fi suurati اlxashri wman yushaaqi اllaha manti waa jaazima wman yushaaqiq lama dhihin waxaan loo dhihin liannahu udqima alqaafu اlأulى fi الthaaniya markaasaa waxa weeyaan midka labaad man yushaaqi اllaha wman yushaaqa ou ahay asalkiisi laakiin waxaa loo hoos dhigay takhalusa min iltiqaai saakin allah oo laamtiisa reebantaa kadib dhacday marka kaas weeyaan ayib waxaa lamidi ah wa shibi ljasmi intaas hadda waxawa ficilkii mudaarico majzuumka ay mithaal u tahay shibu ljasmi waxaa weeyaan ficilkii amar hadda waman yaxlil calayhi gadabi haddii amar laga keeno in la yidhaahdo eh, maxaan ku yidhaahdaa waman yartadid oo kale irtadid amarkeedi irtadid in la yirahdo ina in la yiraahdo in hal mid lagu gaabsado sidii qowluhu waqdud min sawtika waqdud min sawtika waguda waa la dhihi karaa waguda fi gayri اlqur'aan waguda min sawtika oo labadii la isgeliyo iyo in lakala bixiyo amar waa waqdud in la yirahdo labadiba waa ku banaan tahay haddii irtadid la yidhaahdo iyadoo lakala faki waayo irtad irtid irtadda ficilkii maadi bayba ku darsamaysaa haddii eh, labadii luqo leesgeliya ay noqoto mathalan hadda fi radda yaruddu iyadoo ahayd waman yaruddu maalahu falahu kada kada ala leeh mudaarici waman yar waman yardudna waa la dhihi kala amarkiisa rudda ala leeyahay fiiri rudda amarkii rudda rudda almaala ligayrihi lisaaxibihi rudda markay amartay almuhim hadday ficilkii mudaaric oo maxaan ku irahdaa mudacafka ahaa hadduu majzuum noqdo yajuuzu اlfaku wاlidgaamu wa yajuuzu ayda kadalika maa yushaabihuhu wahwa ficlu اlamri kalimaadka qaarkeedna way ku fiican tahay kalimaadka qaarkeedna waa ku culus tahay in lagu keeno markaasuu wuxuu ku yidhi wafaku afcil fi الtacajub اltuzim wاltuzima اlidgaamu ayda fi halum wafuka wafaku afcil afcil in lakala fakiyo ultuzima fi tacajubi tacajubka waa la laasimsaday haddii afcil tacajub ku timaado idqaam ma banaano eh, maxaan ku yidhahdaa eh, idqaamkeeda ma banaana in lakala furayaa waajib ah waltuzima alidqaamu idqaamkiina waa la laasimsaday aydan ku laabane fi haluma waxaa laleeyahay ficilkan oo afcil ah kaana yastaxiqu haddii eh, an yajuusa fiihi alfaku wاlidgaamu laakiin tacajub haddii uu noqday waa ti hadda uxlul iyo xulla aan lahayn labadii waa bannaan tahay uxlul waman yaxlul amarkiisana xulla ay tahay labadii weji way ku banaanayd laakiin hadduu ficilkii afcil ou noqdo tacajub loola jeedo yajibu fakuhu liannahu horey baanu soo sheegnay wasankan laba wasanay tacajubka leedahay maa afcala kada wma afcil bihi maa afcala kada wa afcil bihi labadaasay leeyihiin labadii waxaa la yidhaahdaa suuradooda tushbihu ljawaamid in la wax laga bedela ma aha marka ficilkan haddii uu noqdo asigoo afcil ku yimaaday haddana mudacaf ou noqdo fakigiisa waajib oo ah. waxaa laleeyahay axbib bizaydin wa ashdid bibayaadi wajhihi saasaa laleeyahay in macnaha oo in laysku idqaamo oo axiba bizaydin lama dhihi karo oo labadiiba laysma dhexgeli karo waxaa waajiba in lakala oo lakala fujiyo lira axbib bizaydin wa axbib ila اllahi tacaala bilmuxsiniin wa ashdid bibayaadi wujuuhi اlmuttaqiin yaa laleeyahay in lakala bixiyo yaa waajib ah liannahu ficilkan calaa haadihi اlhay-a buu leeyahay tacajubka ah markaasuu wuxuu ku yidhi waltusima alidqaamu idqaamkii waa la laasimsaday aydan ku noqone fii haluma haluma iyo wixii lamid ah in la idqaamiyo waajib bay noqotay haluma awalba iyada murakabay ahayd hal iyo iyo maxaan ku iraahdaa iyo miim kale oo laba miim oo meel kale ka socotaa layskugu keenay marka hadda fiiri lama dhihi kara hal mum lama dhihi karo oo in labada miim xarakadeeda midka hore inta la qaada laamka ka horeeya loo la reebo oo labadii miimna laysku reebo ma banaana buu ku leeyahay liannahu asoo awalba murakab min kelimatayn ahayd haddana haddii eh, la yidhaahdo labadii miim ha lakala fadhiyo oo lakala firdhiyo waxay u ekaanaysaa kelima mutanaathira oo mutawala ah marka maadaama murakab ay ahayd in laysku aruuriya la rabaa xataa tadhar calaa suurati kelima waaxida markaasay qaaluu yajibu idqaamuhaa carabti lagama maqlin ayagoo halmum dhahay lama arkin markaasuu ku yiri wafaku afcil afcil in lakala furaa ultusima fi tacajubi hadday afcil tacajub ku timaado in lakala bixiyaa waajib ah hadday geyri tacajub ku timaado oo axlil aydoo ahaydoo kale xilla waa la dhihi karaa oo waa laysku idqaami karaa waltuzima aliqaamu idqaamkiina waa la laasimsado waajibow noqday aydan fii haluma iyo wixii asiga lahal a ah, min ajli taqliili eh, alkalima bialfaadiha almurakaba sidaasuu leeyahy markaasuu qaala almusanifu wamaa bijamcihi cuniitu qad kamal nadman calaa juli lmuhimaati ishtamal wamaa kii cuniitu lay qasadsiiye bijamcihi inan kulmiyo qad kamala waa ii dhammaystirmay nadman xaal uu yahay tix nadmigo ishtamala kulansaday calaa juli muhimaati muhimaadka intoodii badan yani waxaa weyaan kitaab kaligiis naxwo dhan laguma koobi karo laakiin wuxuu ku leeyahay wixii muhimaadka naxwada ahayoo dhan nadmigan uu galay inaan ku sheego waa ii dhammaystirma buri bixamd illaahi tacaala wamaa kii cuniitu lay qasad qasadsiiyey oon u qasday wmaa cunitu waxaan u qasday dheh cunitu fa ficil oo calaa suurati mabni limajhuul waana waxa weeyaan waa ficil macluum a waay wamaa cunitu waxaan u qasday bijamcihi inaan asiga kulmiyo oon kitaabkan ku kulmiyo waxaan u qasday qad kamala waa ii nadman xaal u yahay tix gabay nadmigoo ishtamala kulansaday calaa julli lmuhimaati masaa-isha muhimaadka ah naxwada inteeda badan oo muhimaadka ah nadmigoo axsaa koobay min alkaafiyati kitaabkii kaafiyadeed alkhulaasa khulaasaduu ka koobay waxay meeshan ku tusinaysaa ana hada alkitaab waa mukhtasar min kitaabi alkaafiya alshaafiya libni malik kitaabkaas waxa weeyaan waa nadmi kale kitaab kaloo oo naxwada aan markaan fiiriyey inkastoo aan beyd beyd u tirinin saddex kun oo beyd camal weeyaan markaasuu intuu soo arooriyey you halkan ku arooriyey kitaabkan alfiyat ibni maalig uu mashhuur ku yahay laakiin magaciisa alkhulaasa loo yaqaan liannahu khulaasa min kitaabi alkaafiya yaa laga soo khulaaseeyey oo macnaha intii dhuuxa ahayd yaa lagala soo baxay kitaabkaas asiga ah walidaalika kataba allahu lihadihi alalfiya min alqabuuli maa lam yuktab lilkaafiya dheeraanta ay dheer tahay iyo tacarud masaa-isha oo shawaadka ah oo aada uga dhex jira awgeed marka ummadii waxa weyaan kitaabkan baa aad maxaan ku irahdaa iqbaal ay u heshay marka inta sharaxday ama inta maxaan ku irahdaa tacliiqisay wax la koobi kara ma ah markaasuu iri wuxuu ka koobay min alkaafiyati kitaabkaygi kaafiyadeed alkhulaasa yacni inta oo nuxur kale yuu ka koobay kama qtadaa siduu u keenay kinan deeqtoon bilaa khasaasa gaajo kitaabkan waxaa weeyaan kuleeyahay haddii aad akhrisatid oo sidii la raba aad u fahamtid baahidaada wuu dhammaystirayaa oo baahi dambe oo wax kalead usii qabaysid ma jirto ka maqtadaa siduu u keenay kiran ku deeqtoon oo bilaa khasaasa macnaa baahina ayna la soconin markaasuu iri fa axmadullaaha llaaha waxaanku axmadu llaaha ilaahay baan mahadinayaa musalliyan anoo ku salinayo calaa muxamadin ku salinaayo muxamedkii khayri nabiyin nebi kii u khayr badnaa ahay nebigoo ursila lasoo diray nebigii nebi lasoo diray nebigii ugu khayr badnaayo nebi maxamed lalahay aan aan ku salinayaa buu ku leeyahy anoo ilaahayna ku mahadi iyo wa aalihii baan ku salinayaa alguri ee bariirta lahay dadka ka soocnay alkiraami wanaagsanaa deeqsiga ahay albararati baariinta ahay iyo wa saxbihi baan ku salinayaa almuntakhabiina la doorto nebiga inay saxaabo u noqdaan loo doortay alkhiyaaraati ee hadana door ka ahaayeen khiyaara jamcu khiyaar waxa weeyaan qofka wanaagsan dadkii macnaha khayrka khiyaarka ahay wa wanaagsanay ee ilaahay uu u doortay inay nebi moxamed saxaabo u noqdaanne sidan aalkiisa uu salii baan ku salinaya wallahu aclam w sala allahu w slama calaa nabiyina muxamadi w aalihi w saxbihi ajmaciin maanta oo ay tahay maalin khamiis ah bisha shawaalna ay tahay toban yaan kitaabkaa dhammaynay ninkii awalkiisa la socdo waxaa weyaan kitaabkaas waxaan bilownay bishii ramadaan bilowgeeda kowga ahayd marka bishii ramadaan sagaal iyo labaatan maalmood bay ku dhammaatay oo macnaha sanadkii hijriga markay alfu arbaca mia ithnain wa thalaatiin ay ahayd kun iyo afar boqol soddon iyo labo marka ramadaankan hadirtaan kitaabka aan biloawna sagaal iyo labaatan maalmood oo ramadaankii ahaa maalinkii ciidda oon fasax geliyey iyo toban maalmood oo shawaal ah marka la isku dara kulligeed waxa weeyaan soddon iyo sagaal maalmood yaa kitaabkan aan ku akhriyey macnaha waxay dareemi kartaa eh, sida degdega dega aan u akhriyay anigoo doonaya furasta inaan uga faa'iideysto hawshii kale oo aan wadaan joojiyey marka inaan kitaabkan ummadda aan ugu faa'iideey aan ugu talagalay anigoo xawaashi badan iyo qawaacid badan inaan sheega aan kari kara oon shuruuxda kasoo aruuriyo laakiin waxaan aaminsanahay ninka ardayga mustawahan hadda uu soo gaaro waxa asaa diyaarsan karo laakiin waxa kitaabkan asaasigiisa haddaa fahamtid waxa kaloo masaaisha ima ictiraad calى اlmusanif fi bacdi اlmasaa'il aw tadiil calى masaa'il qad ikhtasara fiiha aw tabsiid libacdi alfaqaraat intaas un bayna ka bixi karin inta muhimkaana waan ku darnay intii kari karnana sidaasaan u bayan awoodeyna intaasay la ekaatay ardayga marka waxaa laga rabaa asiga inuu dadaalo oo qofka meesha uu gaaray inuu maalin kasta himadiisa caali ay kasii ahto walaa amliku ilaa an adcuca allah subxaanah watacaala tacaala mualifkaas barakaysan ee kitaabkaas qiimaha badan waqtigiisa noogu bixi inuu noogu faa'iideeyo ilaahay waxaan ugu baryaa ibnu maalik inuu jannada ka waraabiyo ouna ilaahay subxaanahu watacaala tacaala nabi maxamed iyo saxaabadiisii dadka diris jannada kula noqdo ilaahay inuu ka dhigo ummadda islaamka wax badan buu kaha qabtiray luqada carabiga iyo sarfigeeda ibni maalik markii la yihahdo waxaan ku tilmaami karaa mujadid liluga alcarabiya inuu yahay tashiilka siduu u fududay iyo siduu ummadda ugu dhex faa'ideey qalamkiisu ugu faa'ideeyey marka iyo aimadii noo sharaxday ibni hishaam iyo ibni caqiil wagayruhu eh, waxaa weyaan tobanaan sharax baa kitaabkaa la saaray liahmiyatihi marka anagana ilaahay inuu naga aqbalo wixii aan ka gaabinana ilaahay inuu noo dhaafo intii dhegeysatana ilaahay inuu ku anfaco subxaanahu wa tacaala intii eh, maxaan ku iraadaa noo dhimana ilaahay inuu noo dhammaystiro eh, sidaas baan u rajaynaa insha allah ummadda islaamka meel kastoo joogtana guul iyo barwaaqa allaha gaarsiiyo wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin cumar imaan abu bakr